الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم آدم علمنا يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii lahayd mucaawa oo bisha rabiic aani ay tahay taqriiban shan meelahaasaan filayo oo jumco ah waxaynu isku dayi doonnaa ilaahay hadduu idmo bicawnihi wa fadlihi wa ixsaanihi wa mannihi wa karamihi wa tawfiiqihi kelmad kooban oo ciwaankeedu yahay mujmalu alaadaab alislaamiya inaynu si duuduub ah oo guud ahaan u sheegno aadaabta islaamiga ah waxaa muuqanaysa dadkii muslimiinta ahaa in badanoo ka mid ah aadaabtii islaamka uu sharciyeeyey ee qofka noloshiisa ilaahay ugu tala galay hadduu soo jeedo hadduu seexanayo hadduu soo kacayo hadduu wax cunayo hadduu wax cabbayo hadduu wax xidhanayo haddii noloshiisa oo dhan jawaanibteedao dhan ilaahay ugu talagalay waxaad mooddaa inaan aad loogu baraarugsanayn aadna aan inta badan looga hadlin mawaadiic kale in laga hadlo baad mooddaa marka waxaan rabnaa habeen iyo laba iyo saddex laguma koobi karo aadaabta islaamka laguma koobi karo laakiin suura guud oo baraarujin leh oo jawaanib badan taabanaysa ayaynu tataabanaynaa waxyaabaha meelaha qaarkood adilada siday tahay baynu u tilmaami doonnaa meelaha qaarkoodna waa ishaari doonnaa laakiin muqadimo yar baan ka si qofku si fiican ugu fahmo waxaad og allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muxamed buu soo diray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh isaguuna ku khatimay alle subxaanahu wa tacaala adyaantii uu soo dejiyey oo dhan isagoo ilaahay ku khatimay diinta uu soo dhiibay islaamiyada ah addoommihiisiina taasuu ilaahay ugu taamyeela ugu kaam yeelay nicamtiisana ilaahay ugu taam yeelay raallina uga noqday inay diinkan diin ka dhigtaan sidaa awgeed baa aanu ilaahay cidna ka aqbalaynin diin aan diintan ahayn maa kaana muxammadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin ambiyada in lagu khatimay baa alla qeexaya subxaanahu wa tacaala nebiyulaahi muxamed waxaa ka mid ah alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lslaama diina ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah ina diina cinda allahi alslaam diinku ilaahay agtii waa islaamka wax kale lama ogola waxaa ka mida waman yabtaqu hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin allena subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajibiyey calaa jamiici nnaas dad idilkii iyo dhammaantii wuxuu ku waajibiyey inay ilaahay diinta islaamka diin uga dhigtaan wax kale ma aqbalaya ilahay subxaana wa tacaala markaasaa alle isagoo rasuulka ku afqabsanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi oo rasuulka hadalka inoo soo marinaya qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa dad yahow anigu rasuulka ilaahay baanahay idinkaana xaggiinna laykiin soo diray alladii lahu alladii lahu mulku samaawaati waalard allaha cirya dhul iyo samaawaad iyo mulkigood iska leh laa ilaaha illaa huu yuxyii wayumiitu faaaminuu biاllahi warasuulihi الnabiyi اlummiyi اladii yu'minu biاllahi wakalimaatihi waاttabicuuhu lacallakum tahtaduun ilahay halkaas wuxuu ku khatimay ummaddan waxaan diintan ahayn inaannu ka aqbalaynin ciddii la timaada inaannu ka aqbalaynin rasuulkuna sal allah alay waslm wuxuu tilmaamay markuu abuuray arwaaxda markuu abuuray fii caalami dar ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ilaahay hanuunkii iyo iimaankii sidaa ugu firdhiyey ciddii maalintaasi u asiibay ciddaasi iimaankay qaadatay ciddii maalintaasi aanu asiibinna waa cidda maanta iimaanka weyday ee iimaanla'aan adduunka ku noole joogta marka waxaa fadli ilaahay ah in ilaahay adiga uu kaa dhigay qof alle iyo rasuulkiisa yaqaan calayh salaatu wasalaam oo islaamnimadiiyo iimaankaas uu ku siiyey waa qiimo aad iyo aad u weyn weeyaan rasuulku xadiidka fi saxiixi muslim wuxuu leeyahay wladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa allaha nafta nebiyulaahi muxamed ay gacantiisa ku jirto laa yasmacu bi axadun min hadihi اlummah ummaddan qof ka mida aniga maqli maayo oo rasuulullaahi muxamed iyadoo la leeyahay oo rasuul alle oo jira oo soo baxay oo risaalo wada caynkaa qof maqlaya ummaddan ka mida ma jiro yahuudiyun walaa nasraaniyun mid yahuudiya iyo mid nasraaniya miday ku tahayba uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi dabeetana dhimanaya isagoo aan rumayn risaaladii layla soo diray ilaa kana min asxaabi naar hadduu saa ku dhinto asxaabu naar buu noqonayaa buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marka diinkan islaamku waxaa la yidhaahdaa marka loo fiiriyo oo la barbar dhigo adyaantii ka horeysay laba qodob bay culimmadu ku ururiyaan waxay yidhaahdeen qodobka koowaad waa mutadammin lijamiici almasaalix allatii tadamanatha aladyaanu saabiqa diinkani wuxuu wataa wax alla wixii masaalix ahaa oo diimihii hore oo dhan lagu sheegay diinkani waa wataa taas waa kala mid wa mutamayizun wuxuuna kaga duwan yahay haddana jaanibka kale marka la eego mutamayizun calayha bikownihi saalixan likulli zamaanin wa makaanin wa ummatin kaga duwan yahay waa diin ku haboon xilli kasta meel walba ummad kasta waa u habboon marka ma aha diin maxaanku idhaahdaa expire date leh taariikh ulintihaa male isagu fii kulli makaanin wa zamaanin wa ummatin diinkan waa ku habboon yihi xaggaana waa kaga duwan yihi ayib markaasaa alle subxana wa tacaala wuxuu leeyahay waanzalna ilayka alkitaaba bilxaq musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wamuhayminan calayhi waaba saytareeyeyba adyaantii kaleo dhanna waa waxa weeyaan waa u sidiqayaa waana maxaan ku idhahdaa saytareeya iyada oo dhanba sidaa awgeed baa diinkan islaamku waxaa la yidhaahdaa addiin اlislaamiyu caqiidat wa shariica diinka islaamiguuhu guud marka laga eego gunta baarka sare waa caqiido iyo shareecu ka kooban yahay sidiisan caqiida wa shariica fahuwa kaamilu fii caqiidatihi wa sharaa'icihi marka caqiide ahaanna waa u dhammaystiran yahay in wax lagu biiriyo uma baahna caqiide ah wakadalika jaanibka kalena sharaa'icdiisa iyo tashriicaadka siduu ilaahay wax u jideeyey uma baahna kordhin uma baahna tayayn waa sidii loo dhigay adiga raac baa lagaa rabaa bes waa diyaarsan yahay hadday caqiide iyo hadday sharaa'ic tahay markaasaa waxay leeyihin ya'muru bitawxiid illaahi wayanhaa can اshirk ya'muru biاsidqi wayanhaa can اlkadib ya'muru biاlcadli wayanhaa can اljawr ya'muru biاlamaana wayanhaa can اlkhiyaana ya'muru biاlwafaa'i wayanhaa can اlghadr ya'muru bibiri اlwaalidayni wayanhaa can اlxuquuq ya'muru bisilaة اlarxaami wayanhaa can اlqaطiica yamuru bixusni ljiwaari wayanha can sayi'ih ila aakhir diinkaas saas u wataayoo ilaahay subxaana wa tacaala u qorsheeyey marka warkiisa waxaynu ku soo ururin karnaa laba qaacido oo muhim ah waa intaa aynu sheegnay khulaasaynaysa alqaacidatu اluulaa qaacidada koowaad waxa weeye alslaamu ya'muru bikulli khuluqin faadilin wayanha can kulli khuluqin saafil islaamku wuxuu amrayaa akhlaaq kasta oo sarraysa wuxuuna nahyinayaa akhlaaq kasta oo hoosaysa ya'muru bikulli camalin saalixin wa yanhaa can kulli amalin sayi'in muxuu kaloo reebayaa oo amraya camal kastaoo wacanna waa amrayaa camal kasta oo xunna islaamku waa reebaya intaasaa khulaasadiisu ay tahay ilaahay fii suurati naxli wuxuu ku yidhi wanazalna calayka alkitaaba tibyaanan likulli shayin wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala ibnu kaiir markuu aayadda fasirayo wuxuu soo qaatay tafsiirka ibna mascuud ibna mascuud wuxuu ku fasiray buu yidhi aayadatan waqad bayana lana fi hada alqur'an kullu cilmin kullu shayin waxaa ilaahay kitaabkan noogu caddeeyey cilmi kasta iyo shay kasta mujaahid raximahullah qudhiisa qowlkiisa wuu soo naqliyey sheekhu kullu xalaalin wa xaraamin xalaal kasta iyo xaaraam kastana waa caddeeyey markaasuu wuxuu le ibnu kaiir tacliiq ama faallo kooban buu saarayoo labada tafsiire mujaahid iyo ibnu mascuud buu ka warran wuxuu yidhi laakiin tafsiirka ibn mascuud baa acamu wa ashmal tafsiirka ibnu mascuud aayadda saaray ayaa aamsan isagaana shaamilsanoo guda weyn oo micnaheedu waxay noqonaysaa qur'aankani wuxuu wataa ala kulli cilmin naaficin cilmi kasta oo naafic ah min khayri ma sabaq wa cilmi maa saya'ti wixii khayree tegey iyo aqoon iyo cilmi wixii soo socda dhan ka wada ayuu alle kaga warramay wa xukmu kullu xalaalin wa xaraamin xalaal iyo xaaraan walba xukunkeeda lagu qeexay wama annaasu ilayhi muxtaajuuna fii amri dunyaahum dadku waxay u baahan yihiin arrinkooda adduunyo diintooda noloshooda noqodkooda aakhiro wakadalika alimaam alawsaaci caalimu shaam fii zamaanihi wuxuu leeyahay tibyaanan likulli shay ay sunna sunnaha loo jeedaa aayadda markuu fasiraya sheekh naasir asicdi raxmatullaahi calayh wuxuu leeyahay kitaabkan waa caddeeyey wax kasta marka la leeyahay aadaab iyo akhlaaq iyo caqaa'idba fii usuuli diin wa furuuci usuusha diinta iyo furuucdeedu caddeeye wa fii axkaami daarayn wakulu maa yaxtaaju ilayhi alcibaad axkaamta adduuniya aakhiro iyo ummadu waxay u baahan yihiin wuxuu qur-aankana caddeeyey caddayntii ugu taamsanayd alfaad aad u waadix oo cadcad macaani aad u qiimo badan markaasuu hadalka ibnusacdi tafsiirkiisa markuu soo waday hadalka gebagabadii wuxuu yidhi falamma kaana hada alqur'aanu tibyaanan likulli shay qur-aankani markuu noqday mid wax walba caddaynayo qeexaya saara wuxuu noqday shay xujo ku ah adoomaha idilkoodba fanqaacat bihi xujatu aalimiin wantafaca bihi lmuslimuun ilaahay wuxuu ku jaray aalimiin iyo wixii ay xujo ah, uh, uh, ahaydoo dhan xujaysanayeen muminiinta iyo muslimiintana ilaahay qur waa ku anfacay fasaara hudan lahum yahtaduuna bih ilaa amri diinihim wa dunyaahum markaasuu wuxuu noqday shay ay hanuunay ku hanuunaan arrinkooda adduun iyo diintoodaba waraxmatan yanaaluuna bihi kulla khayrin iyo naxariisay khayr kasta ku gaaraan adduun iyo aakhiraba marka diintan islaamiyadu waa diintaas hanuunkan ilaahay uu leeyahay wahudan waraxmatan wa bushraa lilmuslimiin aayadda micnaha looga jeeda waa maxay wahudan marka la leeyahay waxaa looga jeedaa maa yanaaluuna bihi min cilmin naaficin wa camalin saalixin waxa ay diintan ku gaarayaan waxaan hadii aan helo oo aan qaato muxuu i tarayaa wuxuu ku tarayaa alcilmu annaaficu waalcamalu saalix baad qaadatay wa raxmatan waa naxariisna waa la yidhi maxay tahay naxariistu iyaduna naxariistuna waxaa looga jeedaa bay leeyihiin maa tarataba calaa dalika min hawaabi dunya waalaakhira ka dhalanaya oo maxay ah ilaahay inuu abaal iyo ajar weyn ku siiyo if iyo aakhiraba subxaanahu wa tacaala oo qalbigu kuu dego oo naftu hagaagto qorsho waa caynkaas wey sidaa awgeed baa ibnu cuaymiin caleyh raxmatullah isagoo aayadda fasiraya laftiisu wuxuu yidhi ayuha almuslimuuna ina hada alqur'aan aladii nazla cla muxamadin sal اllah alيh kana fiihi tibyaanu kuli shayin tibyaanu kuli shayin yaxtaaju naasu ilayhi fii cibaadaatihim waakhlaaqihim waaadaabihim wamucaamalaatihim fattaquu llaha ayuha almuslimuuna wahuduu min kitaab illahi caza wajal axsana ma unzila ilaykum waxaafiduu cala alaadaabi alcaaliya walahlaaqi alfaadila ila akhir alkalaam ibnu uaymiin aleyh raxmat ullah ayib rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi ilaahay wuxuu la soo diray akhlaaq iyo aadaabtii ugu sarraysay waxaa rasuulku leehi salawat ullahi wasalaamu calayhi akhlaaqda isagoo ka warramaya innamaa bucitu liutamima saalix alakhlaaq waxaa la ii soo saaray uun aniga inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan ayaa ilaahay ii soo saaray ile markuu rasuulku ilaahay soo saaraya heer aan caadi ahayn bay joogeen khamri cabidda zinada shirkiga macaasida xumaanta dilka dhaca boobka wax laga sheekayn kara maayn xaaladooda waxaa la ii soo saaray sidaa xadiika imaam axmed muslimkiisa kusoo saaray waxaa ka mid ah xadiiska riwaayaadkiisa inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa lai soo saaray dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan ayaa lai soo saaray ibn cabdilbar kitaabkiisa atamhiid caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wayadkhulu fi hada almacna macnaha rasuulku xadiidka sheegaya waxaa soo gelaya alsalaaxu waalkhayru kulluh hagaag iyo wanaag iyo khayr dhammaantii wاddiinu wاlfadlu wاlmuru'atu wاlإxsaanu wاlcadlu fabidalika bucia liyutamimahu ilahay wuxuu rasuulku u soo saaray diin iyo fadli iyo qofnimo wanaagsan iyo samafal iyo cadaalad taasaa ilaahay akhlaaqda inuu ku dhammaystiro rasuulka ugu soo diray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh waxaa rasuulku ku dhammaystiray akhlaaqdan wanaagsan haddaba see ku dhammaystiray wuxuu ku dhammaystiray rasulku sal alay wasalam biaqwaalihi wa acmaalih aqwaashiisa iyo acmaashiisa tarkan wa wuxuu samaynayo iyo wuxuu ka tegayaba ilaa ummadiisa wadacadoo qeexan rasuulku uga tagay salawaatulahi wasalaamu calayhi waddadaasoo aanu ka baydhin qof bala qaadatay mooyaane sidaa awgeedba aadaabta uu ilaahay dad yahow inoo sharciyeeyey muslimiinta ah isagoo rasuulka carabkiisa inoo soo marinaya salawaatullahi wasalaamu calayh waa aadaab guud waa aadaab wax walba koobsanaysa aadaabun fi lakli aadaabun fi shurbi aadaabun fi takhallii minhumaa aadaab cuntada marka la cunayo marka cuntada wax la cabayo marka wixii aad cunta ee cabtay kadib aad xaajo gudanayso aadaabun fi libaas aadaab dharxidhashada ah aadaabun fi nawm aadaab hurdada ah aadaabun fi mucaamalati nnaas aadaab ummadda la dhaqankeeda ah aadaabun fi kulli shay aadaab shay kasta inuu qofku ay tahay marka haddaynu tartiibinno aadaabta akliga iyo cunista qofku markuu inuu wax cuno rabo ama inuu wax cabo markuu doonayo nebigu sal allahu calayhi wasalam ummaddan wuxuu baray adab ay la yimaadaan aadaab ay la yimaadaan ayuu rasuulku baray oo maxay tahay inuu qofku yidhaahdo bismillaah markaad wax cabayso ama wax cunayso u fiirso bismillahi raxmaan raxiim odhan maysid bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa muxamed na maysid bismillaahi keliyaad odhanaysaa sababtu maxay tahay rasuulkaa intaa sheegay salawatulahi waslaam aleyh innagu hadda salaad maqhrib baynu tukannay haddaynu xabad afaraad ku darsanno dhawar saddex weeyaane kollay soo gallay masaajidka ma iska buuxinno halka dhiman afarta maynu buuxinno haddaynu hadda nidhaahno waa salaad soo laakiin haddaynu samayno afartaasi xabaddaa afaraad maxay cunaysaa saddexdii bay liqaysaa dee cunaysaa soo maaha waayo nabigii ma sharciyeen salawatulahi waslamu alayh hadda wuxuu waana salaad ogow waa salaad haddana cid kale u tukan maysa ilahan baad u tukan haddana masaajid baad ku tukan haddana waad weyse qabtaa saddexdaadi kale cunaysaa waayo ma jirto waa baaba eber eber lagu dilo eber baa soo baxaysa sidaa awgeed ba waxa weeyaan rasuulka salawaatulahi wasalaamu alayh markuu ina baryay wuxuu yidhi markaad wax cunaysaan bismillaahi dhaha markaad wax cabbaysaan bismillaahi dhaha waxaa nabigu ka warramay salawatullah waslaam calayhi qofka aan sidaa oo dhan iyo cabidda waxaa la wadaagaya shaytaan sidaa awgeed baa bulshada qaarkeed qofna shaydaanku waa ku naaxayaa gidaarkaasuu la ekaanaya waayo dee wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayo iyo reerka iyo waxoo dhanba bisinka loo qaban maaye wuu kula qurqurinaya soo qofna bisinkaasu u qabanayaayo shaydaanku balada waynan arkayne dadka bisinka u qabtaa weyd buu ku noqday agtiis waa ku agbaktiyey ila waa nin halkaa kuu soo fadhiyo halka aadan waba u marinayn waxaa cuntay wa kale hortiisawaana kula socdaa kaana hadhi afka wallaanan kugu saarayn baa waxaad cuntay waxaad cabto waayo dee wax kastoo itaaliya xooga u kordhaa cidda uu lugooyadooda ku haya waa ayo ma kugu lugoynaya soo marka qofna shaydaanku waa ku agnaaxaa qofna waa ku agbaktiyaa marka bisinkaad u qabanaysaa cuntada iyo cabitaanka waxaa u daliila xadiidka imaamu muslim rasuulku wuxu ley sal lla alay slam ina yastaxillu acaama shaydaanku wuu bannaystaa oo wuu xalaashadaa cuntada qofku marka aanu bisinka u qaban buu rasuulku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi adaabta labaad rasuulku wuxuu dadka baray oo adaab ah salawaat ullaahi wasalaamu calayhi inay ummadu ilaahay u mahad celiso marka ay cunnadii iyo cabidday cunayeen ka faaruqaan ha iska kicin markiiba alxamdu lilaahi ka baxdid oo rasuulku faa'iidada ku jirta maxay tahay rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadidka fi saxiixi muslim wuxuu leeyahay ina allaha layardaa can alcabdi ya'kulu lklata fayaxmaduhu calayha ilaahay wuu ka raali noqdaa addoonkiisa addoonkaasi rag iyo dumar qofkuu doono ha noqdo saqiir iyo kabiir ha noqdo culamo iyo caamo reermiyi iyo reer magaal mid nuucu doono ha noqdo addoonka muslimka ilaahay raalli buu ka markuu cuntadii cunay kadib alxamdu u yidhaahdo wayashrabu sharbata fayaxmaduhu calayha intuu wax cabbana cabbitaan u yidhaahdo alxamdu lilah ilahay baa raalli ka noqonaya nebigu sal alla rasuulku amray ummadiisa salawaat ullahi wasalaamu calayhi waa edabta saddexaad inay gacanta midig wax ku cunaan gacanta midigna wax ku cabbaan ayuu nebigu amray sal alla alay wasalam wuxuu ummadda ka celiyo ka inay bidixda wax ku cunaan bidixdana wax ku cabbaan nebigu waa diiday salawatu ullahi wasalam calayh wuxuuna arrintaa ku cilleeyey oo ka warramay shayddaankaa bidixda wax ku cunaa oo wax ku cabbaa ha ku cunna buu nebigu yidhi salawatullahi wasalam calayh dadka qaarkiina asraartan keenaanoo war labadayda gacmood aniga ilaahay baa siiyo soo tanna iguma taalo soo tanna iguma taalo haal gacmuhu way kugu yaallaan laakiin mid waliba hawl bay leedahay soo gacantan midig waxaa loogu talagalay qofka inaad ku salaanto cuntada inaad ku cunto inaad wax ku qabsato baa loogu talagalay tan bidixdaa waa laysaga duusiyaa waa lagu sijoodaa hawlo kaley qabataa haddaad run sheegayso gacmuhu isku mid yihiin qofku markuu kaa hor yimaadoo ku salaamo bal bidixda udhiib adigu qofka asalaamu calaykum bidixda udhiib war naga joojiyo kornaya gacanta bidix midigtu miyay ku bugtaa maya waa isku mid labada gacmood war isku mid maaya tadaa laysku salaama ku odhanaya ma fiirso haddaad run sheegaysa markaad gasho midigta kuu sijood madyeelaysaa kusujoon maysid adigiibaa haddaad run isu sheegaysid og labada gacmood inay kala hawl yihiin waana shay caqiide ah waa shay diin ah waa shay aadaab ah oo nebigu sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in qofkaasi daruuro ay jirta mooyaane gacantiibaa jaban ama gacantiibaaba intay hore u jabtay yaraatay oo aan afkaba soo gaadhayn ama way go'an tahay ama waa naafo cudurdaar hadduu joo dhib ma yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha yani waxaa weeyaan fattaquu اllaha ma staطactum ida amartukum bamrin faatuu minhu ma staطactum wax dhibaataa ah ma laha shaygii haddii markaa qofku uu isagu cudurdaar hadduu jiro haddaan cudurdaar jirin laakiin lama ogola aadaabta inaad raacdid ayaa la doonaya bal rasuulku sal اlau alيه wasalam ninkii agtiisa cuntada ku cunayay maalin ah, wuxuu amray rasuulku inuu gacanta midig ku cuno isagoo bidixda ku haysta markaasuu yidhi ma kari karo hadda bidixdii baan ku qabtay ilaahay kuma karsiiyuu nebigu yidhi salawatullah waslamu calayh gacantu bartii bay ku qallashayoo ninkii dib dambe gacantiisii xoog uma cuninba culimada qaarkood waxay leeyn laga qaadanaya xadiidkaas in la habaari karaa qofka sunnaha badiida waxaa rasuulku aadaabtu ina baray waxaa ka mida ah salawaatullahi wasalaamu calayhi qofku inuu meesha cuntada isaga soo xigta ka cuno yaa ghulaam sami illaaha ilaahay magacow markaad cuntada cunayso wa kul biyamiinik midigtaadana un wakul mima yaliik wixii ku soo xigana cuntada ka cun oo markaad xeedhada wax ku cunayso cid wax la cunayso marna xagga ha u boodin marna xagga ha u boodine weelka waxaa ku jira wa isku mide docda ku soo xigta ka cun cuntada waa aadaabta rasuulku sheegay salawatulahi wasalaamu alayh aadaabta taa ku xigta rasuulku ka warramay salawatullahi wasalaamu calayhi qofku markuu cuntada cuno inuu inuu qofku leefleefo oo muudsado haddii cuntada lagugu soo talagalay adiga oo intay kugu filan ay tahayna oo aad markaad suuragal noqoto inaad laasatana inaad weelkii markaa aad ka murdiso soomaalida murdinta way taqaanaa oo haddana adaad idhado fartaa magaceed maxaa odhanaysaa murdisaa la yidhahdaa hawl bay qabataa gaar ah oo aanay kuwan kale qaban karaynin oo si xaraga leh weelka u fiiqaysaa marka rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi saasuu uga warbixinayaayo wuxuu leeyahay war faraha la muudsado faa'iidada ku jirtaa marka maxay tahay qofku waxaa laga yaabaa haddaad aragti qof weynoo farahiisa muudsana aad tidhaahdeed anuu farahaygama muudsado dadka qaarkii baa ku odhanayo haddaan anoo cuntada cunaa faraha muudsado inaan mantagaan ka baqaya ama haddaan faraha muudsado waxaa laymoodayaa qofaan dherginoo wali baahanoo wax kale sugayo malamsanaya ama waxaasoo dhan ka bax nabiyulaahi muxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay in sidaa la yeelo sababtu maxay tahay sababtu nabigaa sheego wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu innakum laa tadruuna fi ayati lbaraka idinkuma ogidin cuntadan iminka aad cunaysaan ma waxa farahaaga gaaray ee cuntada ah mise waxa weelka ku haray mise kaad cuntay saddexdaasi barakadu midka ay ku jirto ma ogid buu nebigu yiri salawatullah wasalaamu calayh marka saddexdaba nasiibkaaga ka qaada sooma dee mid waad cuntayoo waa kugu jirta hadday baraka lahayd oo markaa iyadu ku jirtay calooshii ku jirtaa soo maha waa farahaagiyo intaadan faraxalan muudso iyaduna soo maaha de hadday barakadii faraha ku hadhay farahaad muudsanaysaa midna waa weelkiiyo weelka laftiisa cuntada dee lama rabo inaad hadaadan cuni karin aad tiraa sunnaha waafajiyo waxa meesha yaalla dig ka siiso haddaad ka cuni karta ka cunto waxay leeyihiin culimmadu xitaa intaad cuntada ka cuntay weelka bannaan illa inbaa bannaan soo maaha intaa aad wax ka cuntay fartii u isticmaal magaca lahayd khalaas kifaaya sunnihiina waa waafaqday waka waxaa rasuulku amray salawatulahi wasalaamu aleyh cuntada marka laga yimaado qaabka cuntadii la cunay ee la cabay adduunka waxa la cunay waxa la cabo iyo aakhira way kala duwan yihiin adduunka qofkan wuxuu cunayo wuxuu cabo kaadi iyo saxaro iyo duuf iyo xaako iyo neef xagga dambe ka timaada iyo daaco iyo dibiraba waa leedahay laakiin cuntada aakhire ahlujannuhu ay cunaan ma laha xaako ahlujannuhu waxa weeyaan ma xaakoodaan buu nabigu yidhi oo ma duufsadaan oo maxaanku idhaahdaa ma saxaroodaan oo ma kaajaan oo xagga dambe neefi kama timaado cuntaday cunayaan xaggay aaddaa way daacsadaan hal mar unbuu dacsanaya qofku khalaas markuu dacsado meeshan aakhiro markaad u fiirsato jannadan waxaa lagu sheegay bal qur u fiirsada oo meel guri baahi taalla ma aha intaa waxaa la sheegayaa wax faakiha ah baa laga sheekaynaya u fiirso meel baahiya taallaa hilib iyo bariis la sheegaa sideedaba sooma hilib iyo bariis iyo moofa iyo laxoox iyo kimiis meel lagu gaajaysanyaa lagu cunaa waxaan la sheegayaa jannada ahi waa faakiho waa dhiregdhaxsi iyo barwaaqo meeshan waxa lagu sheegaya gurib gaajo maaha meeshu markaasaa waxaa weeyaan tan adduunku laakiin wixii aad cunto kaadiya saxaraad baa ku qabanaysa soo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha bini aadamku ugu nicmeeyey bay adduunka markuu joogo sidaa awgeed baa sidee haddaba aadaabtii buu nebi ku baray xitaa wax kale iska daa saad u kaaji lahayd saad u saxaroon lahayd saad isaga maydhi lahayd sidaad odhan lahayd buu ku baray salawatulahi waslamu calayh haddaanay micno ku jirin nebigu miyuu inoo sheegi lahaa waa maya gaaladu ma istijooto sidoodaba xilliga kulaylaha gaalada hadday xagga hawada kaamara nafta ilah bay ku qabsanaysa kaalada iskama dhaqaan waxyaabaha la arkay waxaa ka mid a sheeko sheekaun baan maqli jiray indhahaygaasa waxaan saare wuu kaajayaa oo wuu wax yaroo aan ataa si fiican ataa waradaha isaga nadiifin maayo buu ka soo baxaya bal biyo isticmaali maayo oo suuliyadoodu ma laha wax lagu sujoodo biyaa ah maleh isticmaali maayo markuu soo baxu faraha saabu ku dhaqanaya iyo biyo balinkaarqabu fiican u sujoodo marka hore marka gaaladu ma isijooto kaalada iskama dhaqdo oo saxaradu iskama dhaqdo oo waa kaa islaamka sa inuu ka lunsan tahay la odhanayaa gaaladu been ma taqaano qofku markaad la ballantay wuxuu kuleeyahay ballantaadu ma tii afrikaanka mase waa tii ingiriiska ballantiga reer galbeedka mase waa tii kale afrikaanka gaaladu been ma taqaano gaaladu ballanta ma baajiso gaaladu khiyaanada ma taqaano adduunka ninka ugu daalinsani waa nin ilahay ku gaaloobay subxaana wa tacala bal adigu ii sheeg nin ka daalinsan ilaahay weynaye waaxidka ahaa nin diiday oo dafiray ma khayr buu leeyahay waa daalimka adduunka ugu weyn waalkaafiruuna hum esh hum aalimuun cid ka daalimsan ma jirta gaalada cid ka been badanna mama jirtaba in yaquuluuna ilaa kadiban ilaahayna wuxuu leeya been waxaan ahaynba kuma hadlaan adna waxaad leedahay gaaladu beenta ma taqaano ballaba ma yaqaanaanba ilaahay waaba ku nacladayba fa bima naqdihim miiaaqahum lacannaahum buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala ballanka baxoodaana ku nacdalnay gaaladatan marka aadaabta islaamka marka laga fogaado booskii wax kalaa soo gelaya waa inuu qofku dareemaa sidaa awgeed baa rasuulku salawatullah waslaam calayhi marka qofku uu kor oo xaajo gudanayo saxaro ama kaadi wuxuu gudanayaba waxaa la amray dadka inuu iska asturo dadka araggooda ishooda ka fogow haddaad meeshu meel dibada ay tahay bannaan oo ayda ah haddii ay tahay meeshu meel gurina dee suulibaad iska gelaysaaba marka asturkaasi fuqahadu waxay leeyihiin satrulcawra marka laga hadlayo baabta fiqiga ah waxaa jirta xadka asturka cawrada xadulwujuub iyo xadulistixbaab baa jira yacrifu alaba waa maxay waa maa bayna sura warukba soo maha xadulistixbaabna waa maxay maa fowqa dalik waa wixii intaa ka sarreeya soo marka qofkii waxaa la rabaa inuu asturkan cawradiisu asturayo ugu yaraan xadulwujuub ha is asturo oo ha qariya cawradiisa xaajo gudanaya haddii uu xadul istixbaab gaadhsiiyana waa maxayna kaba sii wacante iyaduna waa kasii fiicanta sidaa awgeed baa almuqiir ibnu shucba rasuulku markii uu meesha la idhaahdo magaceeda allah mustacaan tabuuka rasuulku u ayaa waxaa dhacday in habeen iyadoo ay tahay rasuulku xaajo u baahday muqiira wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuu iga tegey oo wuu kor tegey salawaat ullahi wasalaamu calayhi xataa tawaara cannii ilaa uu rasuulku iga qarsoonaaday salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi xadiiska buhari muslim baa soo saaray xadiidka kale ee imaam axmed iyo abu daa'uud soo saaray intaba albaani saxiixinayo rasuulku wuxuu leeyay man ata alghaa'ita falyastatir qofka meeshii uu u kortegaya yimaada ha buu nebigu yidhi salawat ullahi wasalaamu markuu rasuulku xamaamka gelayo xaajo gudanaya wuxuu odhan jiray acuudu biاllahi min alkhubuثi wاlkhaba'if ama allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if labadaba nabiga sal ly slam waa ka sugnaatay markuu ka soo baxana ufraanaka buu nabigu odhan jiray salawatu llahi wasalaamu calayh mararka qaarkood bismi illaahi allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if oo ilaahay laga magangelayo shayaaiinta sharkooda riwaayadka qaarkood bitaskiin alba way ku timid khubthi la yidhaahdo ba'da la reebo oo hadii ba'da la reebo shar bay noqonaysaayoo sharka shayaaiintan ilaahw kaa migan gale sida caamka mashhuurka macaalimu sunan suu keenayo waxaa weeye abu sulaymaan khubu in la yidhahdo ba'da la godo sida mashhuurka ah oo marka ay noqonayso yacni shayaaiinta kuwooda maxaan ku idhaahdaa jinka iyo insiga ee xunxun waxoodan kaa migan gelayaa iyo akhlaaq xumadooda oo qofku haddaanu suuliba joogin marka sidee yeelaya waxay leeyihiin fuqahadu wuxuu samaynayaa hadduu meel aydaa joogoon de suuliba aanu joogin marka uu dadka ka fogaado meeshii uu ku xaajo gudan lahaa uu yimaado dharka intaanu iska qaadin marada oo ayuu akhrinayaa adkaarta hadhow marka uu xaajo guto oo uu kacayo marihiisa sii daystana qufraanaka buu odhanaya ilayhin fuqahadu waa aadaabtii rasuulku ina baray salawatulahi waslamu aleh waxaa jirta adkaarda xadiis daciifa ku timid alxamdu lilahi aladii adhaba cani lda wacaafaani xadiiskaas waa daciif lakiin isagu rasuulku salawatulahi wasalaamu calayhi wuxuu ummadda baray marka la xaajo gudanayo qibladan muslimiintaee qiimaha badan ee ilaahay subxaanah watacaala muslimkan hadduu dhintay hadduu nool yahayba qibladaa loo jeedinaya kacbadina ay ku taallo halkaa qibladaa kacbadii muslimiinta ah in qofku markuu xaajo gudanayo qaarkiisa hore iyo qaarka dambe aanu qiblada xaggeeda u jeedin haddii uu fadhiyo meel bannaano ayada ah laakiin labada jihoo kale ha u jeesto haddii laakiin aad guri dhismihii ku jirtana guri dhisan dee meel dhisan uu yahayna mushkilad male bay leeyihiin culimmadu xadiidka ibnu cumar ee uu lahaa maalin baan guriga waxaan fuulay calaa dahri beyti <coughs> lana guri aan leenaan dushiisa u baxayo fara'aytu rasul lah sal lay sl ala laminatayni mustaqbilan bibayt اlmaqdis lxaajati xadiikaasa waxay leeyihin waxaa laga qaadanayaa masle khilaaf ku jiro laakiin qowlka adilada marka la fiiriyo xogan in qofku haddii suuli gudihii uu ku jiro suulihii uu dhisan yahay wax mushkila inaanay lahayn ummadiisa nebigu wuxuu baray salawaat ullahi wasalaamu calayhi qaabka ay isaga nadiifinayaan kaadida iyo saxaaradu marka ay gudanayaan waana laba dariiqo waa macruuf cinda alaba waa inda fi furuuc اfiq wa macruuf laba dariiq baa nebigu sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayh laysaga nadiifiyo kow dariiqa koowaad almaa in biyo laysaga nadiifiyo ile biyo daahira ilaahay samadan ka keeni subxaanahu wa tacaala in biyaha laysaga nadiifiyo oo qofkii uu biyahaasi cawradiisii xubinkii taranka iyo meeshii najaasadu ka ee kale iyo meeshii najaasadu ay gaadhay uu ku maydho ilaa meeshii ay daahir noqoto oo qodobka labaadee qofku wuxuu isku daahirin karaa alistijmaaru wljaar bilaxjaar baan ujeedaa istijmaar bilaxjaar inuu qofku dhagxan isticmaalo uu ku darab yeesho ama xataa ku sujoodo ama wax booska dhagxanta geli karo oo de warqado iyo wixii la mid ah iyo way soo geli kartaa oo dhan oo qofku markaa uu cawradiisii ku nadiifiyo maxaanku wixii najaaso ah uu kaga nadiifiyo laakiin fuqahadu istijmaarka saddex shardi bay u dhigaan shardiga koowaad an yakuuna dalika bishayin aahirin waa inuu shaygan aan biyaha ahayn ee aad ku istinjoonayso isku daahirinayso najaasada ku mayrayso waa inuu yahay bishayin aahirin munaqin shay aahir ah isla markaana wax nadiifinaya waa inuu wax nadiifin kara waa inuu yahay waa inuu yahay waxyaaba badan baa diidayaa oo hadda saliidda oo kale waa daahir soo maaha daa tiraa saliid baan ku sujoonaya ka hor wixin baa isku malaastay soo maaha dee waxba kala socon maayaan dee marka wixiina horta waa inuu daahir yahay waa inuu haddana munaqin yahay waa inuu wixii najaasadii jari karaa gooyin karaa najaasadii waa qodobka la rabo shardiga labaad allaa yanqusa can alaai masaxaatin saddex jeer marin aad marinayso waa inaanu ka yaraanin hal iyo laba lama ogola wa anlaa yakuuna birawthin aw cadmin laf iyo saalada xoolaha iyo lafahooda waa inaanu noqon aw shayin muxtaram ama shay muxtaram ah kuma aysan joon loo diidaya rasuulku habeenkii uu la shiray jinkii muslimiinta salawatullahi wasalaamu calayhi hadda meeshii masaajid baaba ka dhisanoo masjiduljinni bay u bixiyeen maka markaa tagto arki doontaa xaramka ka sokeeya khadiija iyo wuxuu udhexeeya xaramka masaajid weyn o wadada saaran wey halkaa markuu nebigu la shiray laba jeer buu shirka la galay nebigu salawatulahi wasalaamu calayhi jimanka markii u dambaysay waxyaabay ku wada hadleen waxaa ka ah in uu rasuulku ku yidhi annaga bani aadamka muslimiinta ah xoolaha aanu gowracno lafahooda marka dee layska qubo ayaa ilaahay wuxuu idinka muslimiinta ah idiin saarayaa cad sidii ay ahaayeen markay ugu fiicnayd halkaasaad ka dhergaystaan idinkuna inta hadda magaalada keliya inteel neef baa lagu qalaa maalintii ka soo qaad in lagu qala maalintii magaalada toban geela iyo laba boqoloo neefoo adhiya magaaladana waa magaaladuu jinku ugu dhargid badan yahay muslimkaa marka dee intaasuu liqaya oo lafoodoo de halkaa u yaallo hilbu saaran yahay adigu waaba soo iibsataa isagu inaan soo iibsanna waa laga meelaha ka helo waa qodobka labaadee xoolahoodana waxaa calaf u ah buu nebigu yidhi xoolihiinna waxaa calaf u ah xoolaha muslimiintu ay maxaanku idhaahdaa saaladooda saalada xoolaha ay daadinayan arkayso digada waxaan arkayso waxaa cunaya oo calafu tahay maxay jimanka xoolahooda ay dhaqanayaan geelooda adhigooda lo'ooda waxaasu raamsanaya ku noolyahay sidaa awgeed marka waa laba shayoo ummad naftoodi iyo maalkoodi u ah calaf in laga najaaseeye marka lama ogolade soomaha innaga hadda haddaynu aragno qof intuu hilib soo iibsado hilibkii kaadi iska marmarinaya ama saxaao waa lala yaabay oo lala dagaalamaya ama intuu beriis soo iibsado beriiskii ama baastada intuu soo iibsado ku sijoonaya waa lala yaabaya soo maaha dee marka lama ogolo in laga taabto dadka muslimiinta waa ama hay muxtaram ah hay xurmo leh kuma sijoon kartid kuma isijoon kartid wax xurmo ahoo diinta xurmo kuleh oo kale kuma isijoon kartid waayaha inta aan kaga baxno taana aadaabta xagga dharxidhashada waxaa sunno ah oo rasuulku ina baray qofku markuu wax xidhanayo maryaha hoose iyo maryaha sareel midkay doonaanba ha noqdo inuu qofku midigta ku bilaabo oo gacantiisa midig geliyo intaanu bidixda gelin ama lugta hadday tahayna wax la soo gelinayo midigta geliyo bidixda intaanu gelin inagu laakiin hadda funaanadaha iyo marka la gashanaya inta badan iyo garamadii madaxaa loo horraysaya marka hore soomaha sida haalibka ah. laakiin waxaad isbartaa inaad midigta gacanta u horraysiiso caaisha radi allahu tacala umulmuminiin waxay leedahay kaana rasuul lah sal la alay waslam yucjibuhu tayamun fii shanihi kullih fii tanaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi rasuulka waxaa aad u jeclaa oo uu ka heli jiray oo u bogi jiray arrinkiisa oo dhan inuu midigta u isticmaalo kaba xidhashadiisa fidhashada markuu timaha fidhanayo iyo markuu dahaaro qaadanayo intaba salawaat ullahi wasalaamu calayhi wakadalika maryaha marka la yska bixinayana gacanta bidix baa la horaysiinaya markaad iska bixinayso sida marka aad kabahuna markaad bixinayso bidixda horaysiinaysa rasuulku wuxuu lehy salawatulahi wasalaamu calayhi idaa labastum u fiirso idaa labistum markaad xidhataan wa idaa tawada'tum iyo markaa weysaysataanba buu nebigu lehy salawatullahi wasalaamu calayhi fabda'uu biayaaminikum midigtiina ku bilaaba bisunani abi daa'uud tacliiqa albaani wuxuu leey waa saxiix ayuu rsulku leh salawatullahi wasalaamu calayh rasuulku salawaatulahi waslaam alayh wuxuu ina jeclaysiiyey oo adaabtu ina bare waxa weeye qofku haddii uu mara cusub xidho inuu ilaahay ugu mahadnaqo alxamdu lilaahi aladii kasaanii hada thawb warasaqanii min hayri xawli minii walaa quwa inuu ilaahay baa mahad iskale maradan cusub ii sakhiro isiiyey alxamdu lilah qofku yidhaahdo ayaa sunnaha nebiga ka mida ah salawaatulahi wasalaamu calayh waxaa nebigu salawaatulahi ku booriyey ama ku gubaabiye ku dhiirigeliyey inay xidhaan dharka wanaagsan ee wacan ee qurxoon inay xidhaan qofkii heli kara saxaabada markii rasuulku uu ay la hadleen oo ay yidhahan rasuulka ilaahayo ina rajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan rasuulka ilaahayo qofku wuxuu jecel yahay maradiisu inay noqoto maro wacan marada uu xidhanayo kabihiisu inay noqdaan kaba wacan muxuu nebigu yidhi salawatulahi waslamu aleh ina allaha jamiilun yuxib ljamaal ay yuxibu tajamul ilaahay waa alle wanaagsan wuxuuna jecel yahay isqurxinta iyo nadaafadiiyo wanaajinta ilaahay waa jecelyahy subxaana wa tacaala markaasa nebigu wuxuu tilmaamay qofku hadduu xaragoodo kaba qurux badan iyo maryo qurux badan hadduu xidho inaanay kibir ahayn oo kibirku waxaa weeye buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi wa bataru lxaqi wa qamdu nnaas iyo dadka oo la quursado taasaa kibira laakiin kibir ma aha maxay in qofku xaragoodo oo labisto ayaa nabigu tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa rasuulku ummaddiisa uu ka xarimay salawaatullahi wasalaamu calayhi labka ummadda kuwooda ragga ah ee labka ah inay dahabka xidhaan dahabkaasi ha noqdo kaatun iyo fargashi ama ha noqdo silis gacanta surka lagu xidho iyo cunaha ama ha noqdo shuuliyo gacanta la gashado ama ha noqdo saacad iyo wixii la mida rasuulku waa ka xarimay waxaad arkaysa waxyaaba la yaab kale nin dhallinyaraa ah oo dhallinyarta u badan qaarkood qaarkood dhallinyarta qaarkood waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ahoo faraha labadaa farood xinaystay war xinaha iyo dahabka iyo sidiisaba yaa loogu talagalay mataqaana adiga nin boqolow waa tahay inaad waxaad isku kaabkaabto iyo naashnaash uma baahnid ninkaasaatee boqolowga oo meeshuu doonna maray meeshuu doonna ka dhacayo oo waa ninka leesla naashnaasha loo xaragoonaya waa adiga adigii lagu xaragoonaya haddaad wixii dumarku ku xaragoonayeen ku qabsatid warcaana waay xaggee u adiga waxaan xinnahan dumarku iyagaa loogu talagalay inay faraha marsadaanoo dahabka gashadaanoo waman yunashau fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin dooda iyo hawkaa iyo xaajada iyo garta iyo hadalka kuma adka dumarku raggaa kaga aftahansan laakiin xagga isnaashnaashka iyo qurxinta iyo isqorqoridda iyo waxaas barnaamijkaas dumar baa loogu talagalay cidda barnaamijkaas wada ee maxaanku la leeyahay kii alla calaf ugu daray way sooma hadee marka adiga dumarka ha ku qabsane xinahoodii iyo ha ku qabsane waxaa garanaya waaga dhowr sideetankii waxaa jiri jira kuwa la yidhaahdo biid biid baa jiri jira biid odayaashaa garanaya timihii la bixi jireen hadda tima in lala baxa maarta waa hore lala bixi jira timaha tima aafra la yidhah lala bixi jiro intaa leeg surwaal la yidhaahdo alfanta baa la jiro xaggan sarena qofka nag kaboo kaga dhegan lowyada wixii ka hooseyna balballaadan baa la jiro qofku ciddidaasuu la bixi jiray ciddadaa intuu la baxo intaa la ekaysiiyo ayuu xinayn jiray markaasaa lagu dacaydan jiray ile gacantan bidix waa la isticmaalaya xamaamkay moogta intuu suuliga galoo soo baxo ile ciddadu waa waxbaa markaa gelaya ku jira soomaha buu hadhuu odhanaya maxaa soo uraya uf ciddadaana u buuxda maxaa soo uraya buu odhanaya isagaana dee maxaanku idhaahdaa uu la baxay baa nijaasadu dhex fadhida marka ciddiyahan iminka lala baxayo aad arkayso ile maxaanku nijaasadii bay qaadayaan soo maaha wuxuu odhanaya maxaa soo uraya dee soo uraya maxaanku adaa gacanta buuxsaday marka waxaa la rabaa qofkii inuu maxaanku idhaahdaa waxyaabahaas inuu ka fogaado bal u fiirsada xadiikan fii sunan nasa'i ibnu maajah min xadiii cali wuxuu leey cali ahada rasuul lahi sal ala aleh wasalam xariiran bishimaalih wadahaban biyamiinih rasuulku salawatullah wasalaamu alayh xariir buu gacanta bidix gacanta midig dahabkiiyo xariirtiibuu saa u kala qabtay soomaalidu waxay ku mahmahdaa waayeel hortiisa caano loogu badxaa hortoodu rasuulku ugu caddaynayaa bidixdiiyo midigtiibuu dahabka iyo xariirtii ku hayaa waa majmac saxaabadu fadhido wuu la hadlayaa muxuu rasuulku leh sal alay slam uma rafaca yadayhi labada gacmood buu ugu qaaday na haadayni xaraamun calaa ukuuri ummatii labadaa ma u jeedaan waa dahabka iyo xariirta ogaada ummadayda raggoodu waa ka xaaraan ma xidhan karaan xilun liinaafihim dhadigooda waa u xalaal dhadigoodu dahabna waa xidhan karaan waa u xalaal laakiin raggu waa ka xaaraan buu nebigu yiri salawatulhi waslamu calayh sheekh albaani albani xadiidka sunan nasa'i xagga labiskeennu ku jirnaa weliye waxa uu ku hanjabay oo rasuulku ugu goodiyey qofka maradiisa canqowga ay ka hoosayso hadda caalamkii waxaad mooddaa muslimadii muslimka ayd gaalada igaba dhaaf nijaaste muslimka ah waxaad moodaa cagsi wax isu bedeleen oo ninkii ragga ahaa hadduu macawuus ama khamiis ama sirwaal xidhanayo waxaa la doonayaa inuu maryihiisa canqowga ay ka sarreeyaan inay canqowga ka sareeyaan qofka dumarana waxaa la doonaa in cagaho adimado dhan u qarsan yihiinoo maradu ay daboolan tahay bilcakis weeye raggii saraawiishii dhulkaa la jiidayaa macawiistii dhulkaa la jiidayaa khamiiskii dhulkaa la jiidaya cid alla u naxariistay mooyaane dumarkiina waa tafaxayteen maryihiibaa kor loo qaatayoo cagahaasu dhan baa wada muuqanaya waa bilcakis arrintaa rasuulku salawatulahi wasalaamu alayh niman wax sahlan baad moodaysaan in marada canqowga laga hoosaysiiyo waa shay aad u adag waxaa rasuulku yidhi alaaatun laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaama saddex qolo ilaahay maalinta aakhiro hadal kula hadli maayo walaa yanduru ilayhim il naxariis lena ilaahay ku eegi maayo walaa yuzakiihim ilaahay dahiri maayo wax maalinkaa dheefa la siin maayo walahum cadaabun aliimun cadaab xanuujiyayna leeyihiin saddex jeer buu kelmadda ku celceliyey